alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigani waa kii tobnaad oo ka mid a ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi asaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alxaadiyatu waalcishruun qisada koob iyo labaatanaad almuqiiratu bnu shucbata weeyaan saxaabiga muqiiratu bnu shucba loo yaqaan iyo wa shajaacatuhu geesinimadiisa ayay qisadaani ku saabsan taha sidii aan horay u soo mari jirnay waa qiso aan muqiiro keliya qusaynin laakiin saxaabo badan baad dhexdooda ku arki doontaa waa qiso aan saxaabada keliya xataa qusayn ee aad dhexdeeda ku arki doontid waxyaalo qaybiyaad ah oo nebi moxamed uu ka warramay sala allahu calayhi wasalama sidii uu uga warramay inay u hirgasho u dhacday marka saxaabada unbaa tirsanaysaan iyo qaybiyaadkaas darsiga markaan dhammayna laydinka rabaa can ziyaad ibni jubayrin waxaa laga wariyey ziyaad ibni jubayr ibni xayata qaala wuxuu yidhi ziyaad intaa haddaan wada sheegnay ziyaad ibnu jubayr ibnu xaya midkoodna ma aha saxaabi qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay waa ziyaad ninkaa odhanaya waxaa ii warramay abi aabbahayo jubayr ibnu xaya ah wuxuuna iga waramay anna cumar ibna alkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa ridwaanullaahi calayhi alla raalli ahaanshihiisu korkiisa haata cumare eh, qaala inuu ku yidhi lil hurmusaani ninka hurmusaan loo yaqaan hurmusaan waa nin magici hurmusaan waa nin magici ninkaasuna wuxuu ka tirsanaa gaaladii reer furus weliba wuxuu ahaa min cudamaa'i alfurus furus dadkii ugu oo madaxda ahaa ayuu ahaa waa la soo qabtay cumar baa loo keeno marka xabsi ahaan baa loo hayaa cumar baa wuxuu ku yidhi marka amaa idaa futtani haddaad iga fakato igala badbaaday binafsika naftaada fansax ii naseexee lii aniga waa nin gaal ah ninka uula tashanayo marka wuxuu leeyahay xabsi ahaan haddii laygu kaakeeno ciidamada muslimiintu ku soo qabteen xoog ogaalla aad tahay furus iyo meesha laga geli karaa aad garanaysooo nin reer furus aad tahay anna ree furus aan duulaan ku ahay adiga waa lagu badbaadinayaa wax lagu geysanaya lama arkee nimankaas iyo meeshay ka dabacsan yihiin iyo sidaan u geli lahaa ii sheeg idaa futtani waxa weeye haddaad igala fakatay binafsika naftaada ay najowta binafsika fansax li ii naseexee wadaalika arrinkaasuna annahu cumar qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii takallam hadal laa ba'sa wax dhiba ma lehe waxba ha iga cabsanin aniga cumar ahe hadal faaminahu wuuna aaminay ama waxa weeyaan ammaan ayuu siiyo miinka la shado fa markaa amiin ta'miin buu siiyo wuxuu wax dhiba laguu geysan maayo haddaad wax iga qarisid iyo haddaad wax ii sheegtid marra lagu dili maayo faqaala qaala alhurmusaanu ninkii hurmusaan ahaabaa wuxuu yidhi nacam haa waa kuu warramayaa inna faarisa ree faris alyowma maantay ra'sun waa madaxiyo wa janaaxaani laba garbood saddex qaybood bay ree faaris maanta ka kooban tahay qaybu waa unuunka iyo surka iyo madaxa qaybuna waa labada garbood ay ku beybta buu yidhi qaala cumar wuxuu yidhi fa ayna xaggee buu ku sugnaaday alra'su waxaa ii muhimkaahi waxa weeye furus madaxeedaoo hadda madaxaan rabaa inaan ka toogtee xaggee madax u ah qaala wuxuu yidhi ninkii hurmusaan ahaa binahaa wanda waa meel magaceed badu waa hoos dhigantaa bi na haa binahaa saasaa loo xarakeynayaa nuunka iyo haduba waa kor dhigan yihiin nahaawanda binahaawanda meesha nahaawanda loo yaqaano meeshaasaa waxay tahay qalcadda reer furus madaxa haddii laga gala aysan ka buskoonayna waa halkaas buushi magaaladaas ayadaana waxaa haysta buu yidhi maca ban dha dhaqaan magaaladuna waa magaalo mada magac adag ninka haystana asna waa mada waa magac adag yahay maca bandha ban bandha dhaqaan dhaaqaan ninka loo yaqaano ban baada iyo nuuntu waa isku reeban yihiin dhaa dhaqaan ninka asaga ah ayaana magaaladaas horjoogo ka ahoo maamulo ka ah waa ismulqaa'id ninka magaalada hoggaamiya madaxda reer furus ah ninkaasaa jooga buuy fa inna macahu ninkaa la jirankiisa waxaa ahaaday ban daa daqaan ah asaawirata kisra ree kisra boqorkii kisra ahaa ammaanduulayaashiisii dagaal oogayaal ah nimankaas ciidanka ho diyaarsan buu haystaa buy asaawiradu waxa weeye waa ragga qiyaadada ah oo madaxda ah oo weliba madaxda dagaal ah iyo wa ahla asfihaana magaalada ree asfihaan dadkeedii oo dhanna wuu haystaa qaala cumar wuxuu yidhi fa ayna xaggee bay ahaatay aljanaaxaani waayahe labada garab oo ree furus ay ku duusho waa xaggee jubayr ibnu xaya wuxuu yidhi fadakara wuxuu sheegay al hurmusaanu ninka hurmusaan la yidhaahdo makaanan meel ayuu magacaabay oo cumar u sheegay nasiituhu laakiin anigu waa halmaamay buy ninka wax sheegayaa waa hurmusaan cidda wax loo sheegayaana waa cumar cidda qisada warinaysaana waa jubayr ibnu xayo wuxuu yidhi cumar waa loo sheegay meeshaas labada garab ahe anaa halmaamay fa qaala alhurmusaanu hurmusaan baa wuxuu yidhi mar haddaan madaxiina kuu sheegay labadii garabna kuu sheegay tala kalaan kugu darsane labadooda saddexdaa meelood meesha ugu haboon baan kuu sheegina ka gal wuxuu yidhi hurmusaan faqatac goo aljanaaxayni labada garab ka gooyo ka jar buu yidhi tuuhin waxaad daciifinaysaa markaas alra'sa madaxuna wuu daciifayaa buu marka magaalada loo yaqaano nahaa wanda oo ninkii ban daadaaqaan uu haystay magaaladaa ka leexo magaalooyinkaa kale ayaga soo baabi'i kuwaani markaa ayagaa daciifaya fa qaala cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lahu ninkii radwaanullaahi calayhi cumar allah ka raali noqdee kadabta been baa sheegtay yaa caduwallaahi cadowgii allow beenlow baad tahay waxaan kuu badbaadiyoo faraha kaaga qaaday inaad si wanaagsan xogta ii siisid laakiin khaa'in waddankiisi u danaysanaya inaad tahay baa ii soo baxdaybu sababtu waxa weeyaan meesha qalcaddaa ah haddii aan ka leexdo meelaha kale ku mashquulo dee meeshii dowladda dhan laga maamulayaa weli baaqi ah marka ma daciifayso laakiin meesha madaxa ay ka dhaqaaqaysa haddaan ka gooyo baalluha iyagaaba iska baaba'ayaba marka beenlow baa tahay buu yidhi waxaan kuu qabaa maslaxadayda inaad iigu naseexaynaysid laakiin walow aad maxbuusba tahay dantii reer furus baad weli ilaalinaysaa cadow allaa tah bal acmidu waan u qasdayaa ila ra'si madaxa nahaawan soo ma ahayn magaalada mada magaalo madaxdaasaan u qasdayaa fa yaqtacuu waxaa goynaya hu magaaladaas madaxeeda allaahu alle waidaa goortii qaaca alla qaaca uu gooyo hu magaaladaas allaahu alle canni xaggayga magaaladaa mar haddaan la wareego infadda waxaa iga cararaya cannii xaggayga aljanaaxaani labada garab way cararayaanbi mas madaxaa laga toogtaa fa araada cumaru cumar baa wuxuu doonay waxaad dareemaysaa cumar asagaa duulayo oo ciidamadii abaabulahaya maca daalika wuxuu leeyahaa ilaahiy haddii uu magaaladaas furo ilaahiy madaxaas hadduu gooyo macnaha ilaahay buu ku kalsoon yahayoo awooddiisa iyo muruqiisa ma tala saaranaya alluu tala saaranayaa fa araada cumaru cumar baa wuxuu doonay an yasiira inuu socdo ilayhi ninkaas ciidamada haysta xaggiisana uu socdo binafsihi naftiisa ciidanka inuu cumar inta ammaanduulo ka noqdo cumar asagaa markaa xilkii haya dowladda hogaamiyaheediina waa asaga inuu markaa inta dhaqaajiyo ciidanka asiguu hogaamiyu damca faqaaluu muslimiintii waxay ku yidhaahdeen saxaabo iyo kuwo kaleba nudakiruka waxaan kugu dhaarinaynaa allaaha alle yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii oo allaan kugu dhaarinaya iska joogo ka joog an tasiira inaad socotid binafsika naftaada ilalcajami qolyahaas ree cajami inaad dadkaas oo ciidanka duulaya aad raacdid ilaahay baan kugu dhaarinay ha samayna joog bay ku yidhaahdeen fa in usibta haddii adiga lagu dilo bihaa waddankaas cajamta iyo reer furus ay joogaan lagugu dilo lam yakun u hari maayo lilmuslimiina muslimiinta nidaamun wax kala haga dowlad dhan oo waxay noqonayaan dee madaxii laga dilay marka waan daciifaynaayo cadowgaana soo hawaysan xoon laxdi dhacdaa noqonayna walaakin ibcaf dir aljunuuda ciidamada dir adiguna baaqi noqoha bixin halkaagaas noo joog sistamkii dowladnimo iyo haykalkii ha lagaaga haybaysto nin askari oo dhintay la mid ma tihid halkaasay culammada qaar waxay u daliishadaan ninka madaxweynaha iyo qaa'idka ciidanka iyo hadduu nin muslimiinta noloshiisu ay u nacfi badan tahay uu yahay inaan duulimaadka loo dirineh si kale looga faa'iidaysto qaala wuxuu yidhi waa jubayr ibnu xaya fa bacaa wuu diray cumar ahla almadiinati ree madiine ayuu dira fabacaa faacilkeeda waa cumar fabacaa cumaru cumar baa wuxuu diray ahla almadiinati reer madiino wa bacaa wuxuu diray fiihim dhexdooda reer madiinana wuxuu la diray cabdallaahi bna cumara cumar wiilkuu dhaloo cabdulaahay ahaa cumarkii ibna alkhataab ina khataab ahaa wa bacaa wuxuu kaloo diray almuhaajiriina muhaajiriin iyo wal ansaara ansaar wa kataba wuxuu kaloo waraaq u qoray ilaa abi muusa alashcariyi saxaabiga abu muusa alashcari loo yaqaan wuxuuna ku yidhi ansir soco biahli lbasrati ummadda muslimiinta ah oo ree basro aad gacanta ku haysid kaxayso wa kataba wuu qoray ilaa xudayfata bni lyamaan xudayfihii ina yamaan ahaa ilaa xudayfata bni lyamaan xudayfihii ina yamaan ahaana asagana waraaq buu u qora wuxuuna ku yidhi ansir soco biahli lkuufati dadka reer kuufo adiga kaa dambeeya kaxayso adiguna ciidamadooda xataa tajtamicuu ilaa aad isugu timaadaan jamiican dhammaan xaalaad tihiin binahaawanda meesha nahaawandi loo yaqaana ilaad isugu tagtaan nahaawandi maxay tahay waa caasimaddii reer fursomayn fa idaa goortii ijtamactum aad kulantaan fa amiirukum hogaamiyihiinnu annucmaan ibnu muqarin almusaniyi waa ninkaas buy nucmaan ibnu muqarin waa saxaabi xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahaa kaana min afaadili saxaaba saxaabadii nebi moxamed oo ka u wan wanaagsanaa buu ku jiray dadkii hijroodoo muhaajiriinta ahaa buu ku jiray huwa wa ikhwatun sabcatun lahu asaga iyo toddoba nin oo walaalihiisa oo wada saxaabo ah baa waxay ahaayeen raggii maka ka hijroodo alla dartii u hijrooday culummada qaarna waxayba yidhahdeen biyo toban nin oo walaalahay ahaayeen oo toban tobankuba saxaaba muhaajiriin ay yihiin walidaalika ibnu mascuud wuxuu odhan jiray inna beyta aali muqarin min buyuuti aliimaan qoyskaas gurigoodu guryaha iimaanku uu malkaha dhigtoo degay ayuu ka tirsan yaha ninkaasaa amiir idiin noqonayabi qaala wuxuu yidhi jubayr ibnu xaya falammaa goortii ijtamacuu ay ku kulmeen wanda meesha loo yaqaano oo markiskii iyo qalcadii furus ahayd jamiican dhammaan xaaley yihiin arsala waxaa u soo cidiray ilayhim ayaga ban daa daqaanu ninka bandaadaqaan loo yaqaano waa ke magaaladan ninkii hogaamiyaheeda ahaa soo aha ninkaasaa muslimiintii wuxuu usoo diray fariin alcilju ahaa ciljigu waa maxay waa soo marnay yaa waa nin xoog weyn oo gaal ah oo haddana cajam oon carab ahayn soo saa kumaynaan soo marin nin gaalnimo iyo cajaminimo iyo xoog badni isku darsaday ciidanna haystuu ahaa alcilju ee gaalka ahaa kaasaa fariintiisi waatana dhegayso wuxuu la hadlayaa raggii saxaabada ahay oo meesha soo degay wuxuu yidhi an arsiluu soo dira ilaynaa xaggeenna waxaad u soo dirtaan yaa macshara alcarabi carab kulankeedaay rajulan nin oo minkum idinka idinka mid ah nukallimhu aan la hadallo wax allaala waxaad tihiin waa idin fahmi laanahay haddaad carab tihiine inaadna soo dul duldegteenna waa u jeednaaye bal hal ninoo aan la hadallo oo afhayeen idiin noqda oo idin matela noo soo dira waa la tashaday fakhtaara way doorteen annaasu dadkii almugiirata bni shucba ninkaa mugiirata bni shucba la yidhahdaa la doortay waxaad arki doontaa macangegnimadiisa iyo calool adeegiisa iyo aftahanimadiis fasaaxadiisa nin la doortay waa istaahilaa qaala wuxuu yidhi abi aabbahay ziyaad baa wuxuu leeyahay aabbahay jubayr ibnu xayaa wuxuu yidhi fa ka'annii waxaad mooddaa anduru inaan eegayo ilayhi xaggiisa muqiiran fiiriyey buu yidhi rajulu nin weeyaan buu yidhi tawiilun aad u dheerbi nin dheer buu ahaa ashcaru oo tima badan muqiiro acwaru oo ilma saxan ishaana xoogaa ilwaleedu lahaa buu yidhi ishaa xoogaa cawarnayd ninka la tilmaamayo waa muqiira muqiira waa baxay fa ataahu ninkii gaalka ahaa buu u yimi falammaa goortii rajaca uu soo noqday oo ay gaalkiiya muqiira soo kala dhammaadeen ilayna xaggeenna sa'alnaahu muqiira ayaan weydiino waxaan idhi ka warrano ninkii maxaad kala kulantay fa qaala muqiira wuxuu nagu yidhi lanaa annaga innii anugu wajadtu waan helay alcilja gaalkii qad istashaara asagoo la tashaday asxaabahu ciidamadiisiiyo saaxiibadii fii ayi shay-in wax walba wuu kala tashadaybu rag diyaargaroobay oo tashadaan u tegaybu boqorka ciidankiisa taladu weydiiye waatana wuxuu ku yidhi ta'danuuna ma u fasaxaysaan lihaada kan alcarabiyi ee carbeed abishaaratinaa ma farxaddeennaan kala hor tagnaa iyo wa iyo muusoodkeenna iyo raynraynteenna iyo wa mulkinaa boqortooyadeenna ninkan markuu inoo imaanayo kollay wuu soo geliya muqiiro ah ma heer waxaan u soo dhoweynaa caalami iyo dowladnimo oo waxaynu muujinnaa dowladnimo iyo awood iyo diyaargarow iyo farxad iyo adduun miyaynu muujinnaa aw nataqashafu mise waan isu liidnaa lahu asaga fa nusahidahu aan markaa ka kaxayno ka zaahidino camaa waxa fii aydiina gacanteenna ku sugan dad masaakiin ahoo rayid oo rafaasan miyaan iska dhignaa markuu ina arko su yidhahd waxa ma haystaan oo usaa inooga noqdo miyaynu samaynaa mise waxaynu u soo dhowaynaa sidii rag dowladoo waxhaysta fa qaaluu ciidankiisa waxay ku yidhaahdeen bal na adanu waan u fasaxaynaa lahu asaga inuu soo galo biafdali maa shaykan ugu fiican oo yakuunu ahaanaya oo minashaarati xaraga ah iyo walcudati diyaargarow inta la labisto oo nin walba dharkiisa dharka ugu qurux badan labisto wax allaala waxaan hub haynana aan dholotos uga dhigno aynu bannaanka ugu soo baxno aan cabsi gelinale miskiinkan carbeed falamaa goortii ataytu anuu imid hum ayagii muqiira hadlaya ra'aytu waxaan arkay buu yidhi meeshii tilka taas alxuruuba ee waramada ah, ee waramada ah xiraabta waxaa loo yaqaanaa arrimaaxu lqasiira waa waramada gaagaaban warama gaagaaban oo gal ku wada jira ayaa meesha daadsan waa dhoolatus ba iyo wadaraqana waan arkay addaraquna waa atursu gaashaanna waan arkay gaashaamo badanna meeshaan ku arkay buu yaltamicu ayadou la ifaya minhu xaggiisa albasaru markaad waramaha iyo seefaha iyo gaashaamada iyo wax alaa meesha la dhigay aad fiirisid indhahaga markaad ku eegtid waa birbirqayaanbi wax meesha ka muuqdaba hubka wuxuu yidhi wara'aytuhum waan arkay ciidankii hum ciidankii qiyaaman xaalayihin kuwa taagan calaa ra'sihi boqorkiina waa fadhiistay ciidankiina heegan bay galeen waa la wada taagan yahy wa idaa waaba asagoo huwa boqorkii calaa sariirin sariir uu ku dul fadhiyo oo min dahabin dahab ka samaysan waa dhoolatuska qayb ka mid ah noloshoodu heer sare inay tahay ah sariir dahab ka samaysan oo aan joodari iyo wax la cubay iyo midna ahayn buu ku fadhiyaa wa calaa ra'sihi madaxiisana waxaa ku dul sugan attaaju taajkii boqortooyada iyo koofyaddii buu qabaa fa madaytu waan socday ana sidaan ahaa nin boqortooyo soo galay iyo nin ciidamo khatara u soo galay iyo nin keligiisoo baqdin dareemaya midna ma ahi raggaygii markaan ka soo tegey iyo kuwaan markaan u imaanayay isku sibaan ahay wax iska bedelay lama arko kuwa hadda waxaa jira markay madaxda usoo galayaan sujuudahaya hawsha anaguma samayn bu wa nakastu hoos baan u foorariyey ra'sii madaxayga markaan asagii u imid guri ku jiraan hoos usoo foorarsaday bu maxaad rabtaa liaqcuda saan u fariisto macahu boqorka la jirankiisa calaa sariiri sariirta barta u fadhiyaan rabaabi anna inaan barida dhigtabi qaala wuxuu yidhi markii aan taa damcay fa dufictu waa la i riixay buu yidhi wanuhirtu waa la waa la iguulguula waa lay qabtay ciidankiisa waa qabtay buu yidhi markaasaa weliba la iguulguulay oo la iriixay fa qultu waxaan ku idhi raggii iriixriixayay ina arusula ragga safiirada ahoo la dowladuhu soo dirsadeen laa yufcalu laguma sameeyo bihim ayaga haadaa sidaan reemihii baa tiin buu ku yidhi dhaqan ma taqaana isagii baaba meesha khudba ka jeedinayaba dowladdan baan ka socdaaya matelayaa dadka safiirada ahoo noocaasana lama riixriixo oo lama guulguulee waa la sharfaa fa qaaluu waxay igu yidhaahdeen aniga innamaa anta adugu kalbun ey baa adaaba bani aadam isu haystee annaga agtayada ey baad ka tahaaliye ma adoo ay ah ayaad ataqcudu fadhiisanaysaa maca almeliki boqorka la jirankiisa ayaguna ey iyo boqor bay u haystaan asna sariirtu rabaa inuu ku fadhiisto fa qultu waxaan idhi saddexdii ninoo la odhan jiray ma heshiiyaan nin qab weyn iyo ninaan u qabinba nin quud jecel iyo ninaan u quurin mid qosol badan iyo mid qoonsi badan ma heshiiyaan adoo isla weyn iyo ninaan waxbaba ku ogeynba weligeen isla keeni maysaan marka ayaguna waa qab weyn yihin asna waxba uma oga fa qultu waxaan idhi la ana aniga muqiiro ah ayaa ashrafu ka fiican fii qowmii tolkay dhexdii markaan joogay min haadaa kan boqorka ah fiikum dhexdiinna siduu ka yahay hadduu idinka boqor dhexdiinna ka yahay anna reer tolkay markaan joogay boqor lama taabtaanaan ka ahaa buu yidhi marka ey maahi awal ciidankaabi haystee hadda asagiibaa igu soo jeestaybi qaala wuxuu yidhi fantaharanii asagiina waa i gulgulaybi sababto sariirtiisu arkeen oo ku socdo canaan buu dhagaha igala raacaybi asagiina wa qaala wuxuuna yidhi ijlis fariiso waryaa fa jalastu waan fariistaybi wuxuu isku dhajinaya sariirta inuu solka dhigo waana fariistaybi fa turjima lii qowluhu ninkaani waa nin reer furus luqadiisa ma aqaanbi waxaan ku yidhi ninkan wuxuu ku hadlayo ha ii tarjumo fa turjima waa ii turjumay lii aniga qowluhu hadalkiisii luqadiisii reer furuusa uu ku hadlayey baa luqadayda carabiga laygu fasira waa tan marka hadalkii boqorka dhegayso boqor ba weye boqor fiican mays u hadlo fa qaala boqorkii wuxuu yidhi magaciisa muxuu ahaa ban daa daqaan soo ma ahayn kiibaa hadloo wuxuu yidhi yaa macshara alcarabi carab kulankeedaay innakum idinku kuntum waxaad ahaan jirteen haddana tihiin atwala naasi dadka kuwa ugu dheer juucan xagga gaajada dad faqri ah oo baaba'ay oo dadka ugu gaajo badan baa tihin adduunka wa acdama annaasi dadka kuwa ugu weyn baa tihiin shaqaa'an xagga ayaan darrada iyo bacownimada wa aqdara annaasi dadka kuwa ugu qashiinsan baa tihiin qadaran xagga wasakhda dhirti baa tihiin buu iyo wasakh weligay wax kacay badan ma wa abcada annaasi dadka kuwa ugu fog baa daaran xagga guri ahaanta wa abcadahu ummadaha kuwa ugu fog baad tihiin min kulli khayrin khayr oo dhan nolosha bani aadamka wax khayra kuma lihdin bui wamaa kaana ma ahayn manacanii inuu ii diiday an aamura inaan faro haa-ulaa'i kuwaan al asaawirata ee ciidanka ah xawlii hareerahayga ku sugan an yantadimuukum inay idinku sii daayaan binnusaabi leeb iyo qaaso inay roob idinkaga dhigaan ii diidi maayo ilaa tanajusan najaas inaad tihiin ma hubkaygaan idiin diidanoo najaas najaas baa tihin buy marka hubka ciidankayga baan diidayaabu jirkiina inuu ku hallaabo oo maxaad najaasada ka baqayso waa maxay ilaa tanajusan cabsi aan ka baqay inaan ku najaasowno bijiifikum bakhtigiinna maahane inaad waddankayaga inta ku bakbaktidaan bakhtigiinnu uu waddankayaga saameeyo baan ka baqaya maahane mar horan akhyaartan aan haysta idinku fasixi idinku arjaasu najaas baaba tihin buy mar waxay leeyihin ey baa taho mar waxay leeyihin najaas baa tahayo suu u hadli doonad hadhow arki doontaa fa in tadhabuu haddaad tagtaan oo iska noqotaan nukhalli waan iska kiindaynaynaa cankum xaggiinna waxba idiin raacan mayno walow wadanka iyaga khalad aad ku soo gasheen iyo sharci darro haddaad iska noqotaan farahaan idinka qaadaynaa waa hanjabaad waa nuuc hanjabaad nin dhanoo soo duulay buu leeyahy iska noqoto iska kaadayn wa in ta'bow haddaad diidaan oo aad tirahdaan noqon mayno nurikum waxaan idin tusinaynaa masaaricakum nin walba meeshii lagu lagdaan idin tusinaynaa eber baan idinka dhigaynaa hadalkiina wuu ka baxa nin ragaadkii saxaabadu ay doorteen bal suu hadla arag gaalka iyo hadal iyo muslimkuna say u kala hadal fiican yihiin fiirso qaala almuqiiratu muqiira wuxuu yidhi faxamidtu waan mahadiye allaha alle alxamdu lilaah istiftaax khudbadii meesha khudba ka bilaaba kiina ey baa too ka bilaaba iyo macshar alcarab wa anaytu waan ammaanay cala allaahi alla dushiisa wa qultu waxaan idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa akhda'ta kama adan been sheegin min sifatinaa tilmaanta aad nagu tilmaantay iyo wanactinaa tilmaanteena shay an shay tabta aad noo tilmaantaan bi ilahay baan ku dhaarte in kunnaa waxaan ahaan jirna carab haddaan nahay la abcada annaasi dadka kuwa ugu fogaansho badan daaran xagga guriga wa ashadda annaasi dadka kuwa ugu darnaansho badan juucan xagga gaajada wa acdama annaasi dadka kuwa ugu weyn shaqaa'an xagga dhibaatada iyo ayaandarrada wa abcad annaasi dadka kuwa ugu fogaansho badan min kulli khayrin khayr oo dhan maan aan lahaan jirin biyo sidaas sheegtaan ahaan jirnay xataa bacaa ilaa uu soo diray allaahu alle ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul wixii nebigaa ka horreeyey uma jirta maanaan ahayn biyo waxaad ka hadlaysidna waa waagaas ilaa ilaahay uu rasuul noo soo diray fa wacadanaa rasuulku wuxuu noo ballanqaaday an nasra guul fi dunyaa adduunyada intaan joogno inaan guulaysanayno ayuu noo ballanqaaday iyo waljannata janno fil aakhirati aakhira haddaan tagnana inaan janno gelayn adduunkana guul buu rasuulkaasu noo qaada falam nazal kamaanaan zuulin natacarafu inaan baranayno min rabbina rabbigeen mud laga soo bilaabo jaa-anaa uu noo yimid rasuuluhu ilaahay rasuulkii sala allahu calayhi wasalama alfalja baa halkaa qoran riwaayaadka qaar ka midana waxay qoran intuu noola yimid alfalaaxa liibaan iyo wanasra guul xataa ataynaakum ilaan halkiinaa nimid buu yidhi hadda waa annaga soconna wa innaa annaguna wallaahi ilaahay baan ku dhaarannaye naraa waxaan aragnaa lakum idinka idinku aragnaa mulkan boqortooyo iyo wacaysha nolol wanaagsan inaad haysataan laa narjicu noqon mayno ilaa daalika kaa xaggiisa ashaqaa'i ee dhibka ah abaddan weligayo waxiinaan xoolihiinaan annagoo heli karno idinka qaadan karnaa waddan gaajo ka nimid inaan ku noqonno walaysan dhacaynbi geesnimo taasaa la ciidamada geesada ka taagan raggi guulguulayaa geesaha ka taagan meel walba waramaa daadsan xagga gaashaamaa daarsan boqorkii waa kanoo meeshuu fadhiyaa xoolihiinaasa i muuqdayb waxaa meesha idiin daadsan bi annagoon kuwaa ka faa'iidaysanna ma noqonayno gaajadii ku noqon mayno xataa naqlibakum ilaa aan idinka adkaano calaa maa waxa fii aydiikum gacmihiinna waxa ku suganoo hubkan uu ka mid yahay ilaaan idinka adkaano ow nuqtala ama nala laayo ardikum dhulkiinaan rag nolol ka dambaysa ma nihin buu yidhi ama wixiinaanaan ku guulaysanaynaa jafjafanaynaa ama waadna laynaysaanbi lakiin ma socono annagu fa wuxuu yidhi ninkii gaalka ahaa oo boqorka ahaa ama alacwaru ninkan ilay ah ilay soo maaha ninkaani faqad sadaqakum run buu idinka sheegay alladii kii fii nafsihi naftiisa ku jirta waxaad aluusan been idiin sheeginb saasay u wada fakarayaanbi kulligoodbi wax allaala wuxuu watay asaguba fikradda noocaasa ka dhaadhacsan waa horor xoolaheenna iyo hantideenna iyo dhulkeennaynu horor ku yihiin bu hal been idinma sheegin bu wuxuu yidhi intaa markuu yidhi asna uu yidhi ninkaanu runbuu idiin sheega ma sii aagfadhania waan ka istaagay min cindihi agtiisa waxba ma sugin xataa boqor iyo fasax waan iska baxaya midna ma jirto ismaskiimin waan dhaqaajiyeybu waqad wallaahi ilaahay baan ku dhaartay muqiiro soo dadkii muslimiinta u warrami maayo haddaan ninkaa wax iga weydiiseen iyo waxaan kala kulmay allaan ku dhaartay arcabtu waan cabsi geliyey alcilja gaalkii juhdi intii aan awoodi karay buu qalbigiisa cabsi baan ku abuuray buu marka waana la isdul degan yah haddana mar labaadba gaalkii waraaq kala soo dira fa arsala wuu noo soo diray ilaynaa xaggeenna alcilju ninkii gaalka ahaa wuxuuna yidhi waan diyaargarownaye imaa an tacburuu inaad webiga meesha ku yaala soo gudubtaan ilaynaa xaggeennana usoo gudubtaan binahaawanda meesha nahaawanda la yidhahda inaad idinku noogu timaadaan hadda duleedkaad degantihiina webigaa noo dhexeeyana aad soo gudubtaan wa imaa an nacbura iyo inaan soo gudubna ilaykum xaggiinna waraaqdu waa intaa bas hadda nimanka waa diyar garoobeen dagaal bay ku talagaleen gaaladii waraaqdan waxaa ku qoran webibaa inoo dhexeeya dagaalla diyaar baan u nahaye ma annagaa webiga soo gudubna mise idinka muslimiintaha soo gudbayo magaalada iyada noogu imaanaya fa qaala nucmaanu nucmaan baa wuxuu yidhi nucmaankan waa nucmaan ibnu muqarinkii hogaamiyaha ciidankaas oo ma aha ucburuu muslimiina idinku gudba buy innagaa weerarahe aan gudubna buy fa cabarnaa webigii baan gudubnay qaala abi aabbahay baa wuxuu yidhi waa jubayr ibnu xaya ninkaan abi la leeyahay ziyaad baa wuxuu yidhi aabbahay baa wuxuu yidhi falam ara ma arag kal yowma maanta oo kale qatu weligay maanta oo kale ima soo marin ina alculuuja gaaladii yaji-uuna way imaanayaan ka annahum ayagoo aad moodid jibaalulxadiidi buuro wada bir aad mooddaa bir dhan oo isdul saaran oo markii dambe buuro noqotay baad mooddaa koronkoro waqad tawaahaquu waxay isku dhaarsadeen allaa yafiruu inaysan ka cararin min alcarabi carab sababtaa waxay ka aaminsan yihiin arjaas iyo najaasba inay yihiin najaastayana ka cararin baa waqad qarana wuu isku lamaaniyo isku xiray bacduhum gabalkood ilaa bacdin gabalka kale saynaan u kala cararin hebelow maradaada iyo tayda tafta isugu xir hebelow tayada taada isku xir ayib xataa kaana ilaa ay ahaatay sabcatun toddobo fii qiraanin hal xari kuwa ku wada xihan toddobadii ninba hal hal maraa tafta isugu xiran waa isku xirxihan yihiin wa alqow waxay rideen xasakalxadiidi biro iyo waxa weeyaan qarshooyin iyo dhalo dhalooyin ayay khalfahum gadaashooda daadiyeen markay ciidankii meel keeneen bay gadaashooda waxay ku daadiyeen qaruurado iyo dhalooyin la jabiyey iyo biro cagaha kaa wada jaraya maxay rabaan wa qaaluu waxay yidhahdeen gaaladii baa hadlaysaa man ruuxii fara carara minaa xaggeenna xaaluu ka mid yahay caqarahu waxaa boqon gooynaya xasakulxadiidi birahaas ayaga ah qaruuradahaas dhalooyinkaas ayaa lugaha ka jarayaalihi saynaan u cararin marka dee horayna ciidan muslimiina inaga xiga gadaalla dhalooyinka lugaha inaga jaraya inaga xige yaynan kala cararin tafahan isku xidhan qaala almuqiiratu bnu shuba muqiiratu bnu shucba wuxuu yidhi xiina raa markuu arkay karatahum badidooda lam ara ma arag kal yowmi maanta oo kale fashalan fulaynimo alla nimanku fulaysanaa buy waxay isu xirxirahayaanu dhalooyinka u wataanbi waa fulaynimo buy muqira raggu rabaa inuu maskaxda u dhiso kor u soo qaado muslimiinta ah inna caduwanaa cadowgeenna yatrukuuna way tegayaan waxay ka tegayaan an yatanaamuu inay seexdaan riwaaya waa saas tan inoo qoranna waxa weeye an yatataammuu inay wada kulmaan oo caadi intay xargaha iyo birahan iska daayaan si raganimo lahoo xorriyada ay u dagaalamaan way ka tageen buu yidhi falaa si aan loogu soo degdegin ayay saa u samaynayaan amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low anna amra taladu ilaya xaggayga hadday ahaan lahayd laqad acjaltuhum waan ku degdegi lahaa bihi hubkaanaan ku dadejin lahaa bi aan haysanabig ciidanka muqiira dee hogaamiye kama ahayna nucmaan baa ka soo ma aha muqiira wuxuu leeyahay anigu hogaamiye ciidan ma ahi laakiin haddii talada ciidanka la ii dayn lahaa hal maran weerar dhag ku siin lahaa bi qaala wuxuu yidhi jubayr ibnu xaya wa kaana nucmaanu nucmaanka hogaamiyaha wuxuu ahaa rajula nin bakkaa an oohin badan fulaynimo maha in la ooyayo nin geesiyo cumar u doortay weeye hogaamiye ciidane nin qalbi jilacsanoo ahlu khayr u ahaa fa qaala wuxuu yidhi mugiira qad kaana waxaa ahaa allaahu alla wuxuu ahaa jalla weynaayo wacalaa sarreeye yushhiduka mid kaa qaybgeliyoo ku xaadiriya amhaalahaa dagaaladan oo kale muqiiro waad ka qaybgeli jirtay falaa yuqhsiika ilaahay kuma hoojin jirin walaa yucarii ilaahay kuguma qaawin jirin mowqifaka mowqifka aad qaadatayna iyo meesha aad taagan tahayna alla kuguma ceebayn jirin buy muqiire iyo nucmaan baa waxay ku kala aragti duwan yihiin wakhti kululoo barqinkiia la maraya muqiira wuxuu leeyahy hadda aan weerarka qaadno nucmaanna wuxuu leeyahay u yara kaadi waa markaa markuu calaacalaya uu leeyahay arrinku hadduu gacantayda ku jiri lahaa haddaan weerar dhag siin lahaa asna wuxuu leeyahay maya maxaa kugu dhacay muqiira marar badan baad rasuulkoo dagaal gelaya raacday jihaadyo badan baad ka qayb gashay kaadsiiye aan jihaadka lagu degdegin ee si fiican loogu diyaargaroobo waadna taqaana weligaana kumaad say wax kaa noqdeen wa innahu amarya shaaniye waxaa hadlaya nucmaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa manacanii iima diidin an unaajizahum hadda inaan dagaalka ku bilaabo ilaa li shay-in shaygaasoo shahidtuhu aan ka arkay min rasuulilaahi rasuulkii allamaana sal alay waslam inaan durba dagaalka qaado waxaa ii diidaya dhaqan nebi moxamed baan ilaalinayaan ku arkay oo muxuu ahaa ina rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa goortii khazaa uu duulo oo falam yuqaatil uusan dagaalamin awala nahaari maalinka gelinkiisa hore lam yacjal ma degdegi jirin xataa taxdura ilaa ay soo xaadirto alsalawaatu salaadaha casariyo oo watahubba ay kacdoo dhabato al arwaaxu dabayluhu oo wayatiiba uu hagaagsanaado alqitaalu bay-a lagu dagaalami karana ay markaa muuqato waxaad dareemaysaa nebigu khibradda uu u lahaa qaabka loo dagaalamo laba gelin buu dagaalami jiray gelinka hore iyo qaboonada waqtiga wuu dagaalami jiray hadday taasi dhaafto u suurtageli weydo duhurkii dagaal maqaadima qaadi jirin waa waqti aadan meydka aasan karin oo ninkii kaa dhaawacma waxa weya uu dhiigbax u dhimanayo wuu yara kaadinayaa casarka marka la tukado oo noocow qabow timaado oo dabaylaha guusho oo riix waxa weya dabaysha ay timaado markaas asagaana raggu ay dagaalami karaan markaasuu dagaalka geli jire marka muqiirow gelinka hore hadduu ina dhaafay gelinkaa dambaan fiirsanayaabi uma qaala nucmaanu nucmaan baa wuxuu yidhi allaahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa an tuqira inaad sugtid caynii ishayda alyowma maantay ilaahu ishayda ku qabooji bifatxin guul iyo furasho oo yakuunu ahaanayo fiihi dhexdiisa cizu lislaami islaamka cisadiisa iyo wa ahlihi ehelkii iyo wa dullu lkufri kufriga dullinimadiisa iyo wa ahlihi dadka haysta uma khtim ilaahu iigu gebagabay lii aniga calaa iri daalika guusha gadaasheeda bishahaadati ilaahu shahaada isi oo jihaadka aan ku dhintay bu uma qaala wuxuu yidhi nucmaan aaminuu war aamiin ii dhahaya waan ducaystaye yarxamukum ullahu allah idiin naxariiste way banaanta war waan ducaynaya aamiin dhahaya inaad tidhahdi fa ammannaa aamiin baan niri buu wa bakaa wuu ooye oo asagaaba farabaxsanayo ilaahay baryayay muxuu loo ooyayaa baqdin ma aha baqdin ma aha dad ilaahay cabsidiisu ay ku badan tahay oo qalbi jilicsan ayay ahaayeen wa bakaynaa anuguna waan oynaybi ciidankii o dhan haddaan nahay waa la wada ooyayaa kulli waa wada geysi uma qaala wuxuu yidhi an nucmaanu nucmaan innii anugu haazun waxaan ligligayaa oo dhaqdhaqaajinayaa liwaa'i calankayga markaad aragtaan anoo calanka ruuxaya fatayasiruu isu fududeey isu diyaariya lisilaaxi hubka inaad hubka boobtaan isu diyaariya mar haddaad ifiirsataan oo aragtaan oo calankii dhaqdhaqaajiyey hubkiina booba tayasaru macnaha waxa tajahazuu diyaargarooba wey uma haazuhu haddana waan dhaqdhaqaajin athaaniyata mar labaad fa kuunuu ahaada mutayasiriina kuwa diyaarsan marka hore hubka booba calanka labaad markaad diyaar diyaargarooba xaggee u diyaar diyaargarownaa liqitaali caduwikum cadowgeen cadowgiina la dagaalankiisa biisaa'ihim ayaga kasoo horjeedkoodayna ku sugnaayeen fa idaa hasastuhu markaan dhadhaqaajiyo ahaaliata mar saddexaad haddaa aragtaan anuu calankii lulay falyaxmil ha weeraro kullu qowmin qolo walba iyo koox walba calaa man dadka yeliihim ku xiga oo min caduwikum cadowgiinna ah ha weerareen waxaadna ku weerartaan bicalaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa si kastoo muruqaagu u kuunsan yahay ciidankaagu u badan yahay hubkaagu u badan yahay weligaa ha iloobin haddaan alla garabkaaga noqon waxba waxaas kuu tari mayaan wa yowma xunaynin id acjabatkum karatukum falam tuqniso ilahay ma odhan maalinkii xunayn baad xoogaa ismahadiseen baditaankiinnana waxba idinma tarin calaa barakatillahi ku duulabiyo marka qaala wuxuu yidhi falamaa goorti xadarat ay soo xaadirtay asalaatu salaaddii oo wahabat ay dhabatoo kacday alarwaaxu alarwaaxu naf ma ah waa dabaylo dabaylo qabow baa kacay buu yidhi kabara madaxweynahayga waa takbiirsay nucmaan allahu akbar wa kabarnaana waan takbiirsanay buu yidhi wa qaala nucmaan wuxuu yidhi riixulfatxi furashada dabaysheedii weeye wallaahi ilaahay baan ku dhaartee insha allahu alla hadduu doono dabaylaha ummadana ilaahay wuu ku halaagaa ummadana ilaahay guul buu uga dhigaaya tanu tii guusha inay tahan rajayn waynii anugu la arjuu waxaan rajaynayaa an yastajiiba inuu aqbalay allaahu alle lii aniga wa an yaftaxa inuu noo furo calaynaa dusheenna fahaza wuxuu dhaqdhaqaajiye alli waa calankii fatayasaruu markaasay diyaar oo hubka boobeen uma hazahu wuu dhaqdhaqaajiye athaaniyata markii labaad uma hazahu wuu dhaqdhaqaajiye athaalidata markii saddexaad fa xamalnaa waan weerarnay jamiican dhammaan xaalay kullu qowmin qolo walba iyo koox walba calaa man dad bay weerarka ku qaaday yeliihim ku xigay ciidankii muslimiinta qolo walba qoladii ka ag muuqato gaalahayd bay weerar dhag ku siiyeen wa qaala nucmaanu nucmaan wuxuu yidhi in ana aniga usibtu haddii la idilo dilo fa calannaasi dadka waxaa hogaamiye u noqonaya xudayfatu bnulyamaan ninkaas saaxibu siri rasuulilaahi oo barakaysan ninkaasaan ciidanka ku ogaha fa in usiiba xudayfe hadii la dilo xudayfatu xudayfe haddii la dilo fa fulaanun hebel baa ciidanka hogaamin fa in usiiba fulaanun hebel hadii la dilana fa fulaanun hebel xataa cadda ilaa uu tiriyey sabcatan toddobo aakhirahum kan ugu dambeeyaa almugiiratu bnu shucbata uu yahay toddoba nin oo wuxuu tiriyey sargaallo ciidan sare ah wuxuu ku yidhi hebel hadduu dhintay hebel baa ciidanka hogaamin hebel hebel mugiira ugu dambeeyey qaala abii aabbahay wuxuu yidhi jubayr ibnu xaya ahaa fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi min almuslimiina muslimiinta xaggooda xaaluu ka haday axaddan qof yuxibbu jecel an yarjica inuu noqdo ilaa ahlihi qoyskiisii xataa yuqtala ilaa la dilo aw yadfara ama uu guulaysto inaan guul u hoyinno ummaddii islaamka ahayd iyo inaan meeshaa ku dhimanna maahane nolol dambeeta iyo reera reera iyo ruux nafi kaga jirtahunguri kaga jira malihin buu wuxuu dagaalkii baa bilowday nimankii aan ku duulayo reer furus wa habatuu way sugnaadeen lana annaga way dhabar adeegeyn buu waa carari waayeen waa dagaalameen falam nasmac maanaan maqlayn ilaa waqca alxadiidi birta oo ku dul dhacaysa cala alxadiidi bir kaleeto seefaha la isku daarsan dhag dhag qacd unbaa yeeraysay buu xataa usiiba ilaa la dilay filmuslimiina muslimiinta dhexdooda musaabatan asiibid cadiimatan ee weyn dad badan baa waxna naga dhinteen waxna naga dhaawacmay buu falamaa ra-ow ree furus markay arkeen sabranaa adkaysigayaga oo wa ra-ownaa ayna arkeen laa nuriidu inaanaan doonayn an narjica inaan waddankaygii ku noqonno inhazamu way jabeen bu nag waana naga tiro badnaayeen waana naga xoolo badnaayeen waxay u arkeen bu dadkan iska taagan waan dhimanaynaa waan dhaawacmaynaa wax dhabar jeedinaya iyo wax cararaya midna laalo kuma arko ayagii baa markaa baqday waa yaaceen fa jacala wuxuu bilaabay yaqacu inuu dhacayo alrajulu ninku fa yaqacu waxaa ku soo duldhacaya alayhi dushiisa sabcatun toddobo fii qiraanin hal xarig isugu xihan so ayagu ismaysan xirxirin ayaga afkooda inan iyo abeesaba afkeeda u wada soo lama oran jirin ayagaa gacmahooda marka horeba isku xirxirayba carara hadday yidhahdeenba waa isjibaaxeenba waa isbuurteen fa yuqtaluuna waa la dilayay jamiican dhammaan xaaley yihiin wa jacala wuxuu bilaabay kii cararoo is yidhaahda fako yacqiruhum inuu boqongoynayo xasakulxadiidi dhalooyinkii iyo qarshooyinkii meelaha ay ku tuureen khalfahum gadaashooda yaa dhigtay ayagaa dhigtay ayaga baa ku baabay kii is yidhaahda cararna cagahaaba baaba'ayaba faqaala nucmaanu nucmaan baa wuxuu yidhi qadimuu hormariya alliwaa'a calanka war calanka hormariya buu ku yidhi fa jacalnaa waxaan yeelnay waxaan bilownay nuqadimu inaan hormarinayno alliwaa'a calankoo ciidamadu hortoodaan calankii ku siidno fa naqtuluuhum gaaladii aan laynayno wa nadribuhum aan laynayno garaacayno falamaa ra'aa markuu arkay annucmaanu nucmaan ibnu muqarin anna allaaha alle qad istajaaba inuu aqbalay lahu asaga oo wa ra'aa nucmaan uu arkay alfatxa furashadii iyo guushii jaaathu inay alfatxa e, furashadii markuu arkay jaa-at waxaa u timid hun nucmaan nushaabatun ayaa u timid leeb leeb ay gaaladu soo ganeen ayaa u timid fa asaabat waxay kaga dhacday khaasiratahu kelidiisa faqatalathu way dish soo ilahay kamuusan baryin ilaahu muslimiintoo guulaystay anoo shahiidaan kaa rabaabish oo kaa baryaya fa jaa'a waxaa u yimid akhuuhu walaalkii macqil ibnu muqarin ah waa saxaabi kale soo mayna toban nin baa la dhabatay ama toddobo wada saxaabo ah walaalkiis baa u yimid bi asagoo meyd ah oo hin iyo calool jileec iyo baroor diiq iyo walaalkiisa uu ku dul hakado midna muusan samayn waa geesi asaga ka sii daran fasajaa wuxuu ku daboolay calayhi meydka dushiisa thawban maro wa akhada wuxuuna qaatay alliwaa'a calankii walaalki haystay ayuuna la wareegay fataqadama wuu hormaray bihi calankii la hormaray walaalkii baa calankii hadana babinhaya maydka hala aasa iyo hala dhaqa iyo midka midna ma jirto calankiibuu la booda uma qaala walaalkii wuxuu yidhi taqadamuu soo hormara raximakumullah allah idin naxariistee fa jacalnaa waxaan bilownay nataqadamu inaan hormarayno oo fa nahsimuhum aan jebinayna nimanka wa naqtuluhum aan laynayno falamaa faraqnaa markaan ka faaruqnay dagaalkii oo wajtamaca naasu dadkii ay isu yimaadeen qaaluu dadkii waxay yidhaheen ayna alamiir war ninkii hogaamiyaha ciidanka ahaayoo nucmaan ibnu muqarin ahaa nooma muuqdee walaalkiis baan isdaraynsinin inay geeri gashay soo ma ahayn calodayg buu sameeyey rag o dhan marka waxay u qabaan hoggaankaba asagi inuu hayo fa qaala macqilun macqil wuxuu yidhi haadaakani amiirukum madaxweynihiinnii weeyaan hogaamiyihiinnii weeye qad aqara allaahu ilaahay baa qaboojiyey caynayhu caynahu ishiisa bilfatxi furasho muslimiintu ay furteen wadankii nimankii reer furus wa khatama ilaahay wuxuu ugu gebagabeeyey lahu asaga bishahaadati shahaado fa baayaca annaasu dadkaa bayco waxay la galeen xudayfata bnilyamaan xudayfata bnilyamaan xudayfata bnilyamaan ayay beyca la galeen maxay ula gelayaan isagaa ka dardaarmay soo ma isagaa ka dardaarmay qaala wuxuu yidhi wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa ridwaanullaahi alla raalli ahaanshihiisu calayhi cumar dushiisa ha ahaatee bilmadiinati madiina mid ku sugan yadcuu wuxuu baryayoo tuugayey allaaha alle wayantadiru wuxuu sugayey midla sayxati alxublaa islaan uurle qayladeedaoo kale markay umulayso oo muxuu ula jeedaa islaantu markay dhalaysa maxaa laga sugaa ilma inay dhasha soomaa guul marka taasoo kala u rajaynayay waa la helay guushi hebla way dhashay fa kataba xudayfatu xudayfa wuxuu u soo qoray ilaa cumara cumar xaggiisa bilfatxi furasho iyo guul maca rajuli nin buuna usoo dhiibay la jirankii oo min almuslimiina muslimiinta ka tirsan falamaa qadima ninkii markuu u soo galay calayhi cumar dushiisa qaala wuxuu yidhi ninkii abshir bishaarayso yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow bishaarayso bifatxin furasho iyo guul acaza allaahu alla uu ciseeyey fiihi fadxiga dhexdiisa alislaama islaamka iyo wa ahlahu ehelkiisa oo wa adalla uu karaamada ka qaadoo dulleeyey fiihi fadxiga dhexdiisa ashirka shirkiga iyo wa ahlahu dadkii hayso ehelkiisa wa qaala cumar wuxuu yidhi an nucmaanu nucmaan miyaa bacadaka ku soo diray cumar wuxuu u qabaa nucmaan inuu nool yahay qaala ninkii wuxuu yidhi ixtasib ku ajar gurubso an nucmaana nucmaan ya amiira almu'miniin ninkaasu waa dhintayeh sabaro ilaahay ajar kaga raadso fa bakaa cumaru cumar baa ooyey wastarjaca innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi waman yaa kaloo dhintay weyxaka liibaane weyxaka hooga iyo liibaane labada waa loo isticmaalaa war amiirkii ii sheegtaye yaa kaloo raggii dhintay fa qaala wuxuu yidhi fulaanun hebel iyo wa fulaanun hebel iyo wa fulaanun hebel xataa cadda ilaa uu tiriyey naasan dad badan uma qaala ninkii warramayaa wuxuu yidhi wa aakhariina kuwa kalena way dhinteen yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow oo laa tacrifuhum adigu aadan garanayn buu magacyadooda fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi ridwaanullaahi calayh wa huwa yabkii asagoo ooyaya laa yaduruhum ma dhibayo kuwaas allaa yacrifahum inuusan garan cumaru cumar inaan cumar aqoonin macnaheedu maaha inay dad xunxun yihiin walaakin allaha alle ayaa yacrifuhum garanaya allaa yaqaan cumar aqoontiisu wax macnaa usoo kordhin maysayb bukhaari baa xadiidkan wariyey ibnu xibbaanna waa wariyey lafdigaana ibnu xibbaan baa iska leh maaqa saxay baad haysaan yaa cumar horta maaqaad haysaan guud ahaan tirsi ya jubayr maaha jubayr ibnu xaya ma ahayn waa sheegay ziyaad ibnu jubayr ibnu xaya midkoodna ma ahayn ee waxa weeye saxaabi ma ahayn maqa haysa toddobo tiri wax toddobo ka badan haya miyaa jira haya tiri cumar cabdullaahi ibnu cumar xudayfa abu muusa alashcari afar nucmaan shan walaalkiis oo macqil ah lix muqeyra toddobo soo toddoba maa ok toddoba nin baad haysaan waxyaalo qeybiyaadahoo nebigu uu ka warramay sala allahu caleyh wasalam oo xadiidka dhexdiisa ku sugan mawaad haysaan yaa inaad adduunkana guulaysanaysaan aakharana janno gelaysaan muslimiin haddaad tihiin soo nebigu ma sheegin siduu u sheegay bayna u dhacda nebigu sal alla alih wasalam xadiidkani muxuu ina tusinayaa dhowr qodob baan ka faa'iidaysanaynaa kow waxaa ka mid ah saxaabiga nucmaan ibnu muqarin loo yaqaano inuu ahaa nin fadli badan kuna xeel dheer qaabka loo dagaalamo oo cadowga ilaahay loola dagaalamo amiirkii mu'miniintana uu ku kalsoonaaday inuu yahay nin hawshaa istaahila madaxin looga dhigo labo saxaabiga muqiiro loo yaqaano inuu isku darsaday geesinimo fasaaxo iyo balaaqo iyo aftahanimo iyo karti iyo raganimo iyo xog inuu taariikhyahan yahay aqoon-yahanoo bulshada uu ku dhashay taariikhdeeda uu yaqaanoo xaaladoodii adduunyoo hore iyo tooda hadda dambe labadaba uu ka warramay soo gaalkii kuma waafaqin dabtaasaan ahaan jirran dad ebarkooda ah ilaa nebi moxamed ilaahay noo soo diray wuxuu kaloo ka warramay xaaladooda diineedoo hore iyo hadda siay dad wanaagsan u yihiin wuxuu saddexaadoo ka warramay inay yihiin dad rabbigood ku xidhanoo wuxuu yidhi kama annaan zuulin natacarafu rabbanaa mundu jaa'anaa rasuuluhu sal alla alih dad ilaahay yaqaan asmaadiisa yaqaan cibaadadiisa yaqaan sifaadkiisa yaqaan ilaahay ku xiran inay yihiin hadda ayuu sheega intaasoo dhan waxaa koobi kara marka nin maskax firaashilo oo wanaagsan wixii o dhanna wuu ka warama wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynaya ka qaadanaynaa mucjisooyinka qaybka ahoo nebigu uu ka warramay siduu uga warramayna u dhacday wuxuu kaloo xadiidkuina tusinayaa inaad qof aad ka fiican tahay la tashatido inaysan dhaawac kugu keenaynin xaggee laga qaadana nin gaaloo la tashanaya cumar ila tali cadow ilahay baata uu ku hayaa marka ma keenayso arinkaasi xumaan iyo nuqsaan iyo dacfi midna ma keenayso wixii khabrada iyo tijaaraba dadku ay ku dheer yihiinee tijaabo ah waa laga faa'idaystaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa dadka tusaalayaal in wax lagu fahansiiyaaye waxay ka qayb qaadataa waxaa la sheegay inay la qabsadaan ninkaani wuxuu sameeyey furus wuxuu ku tusaaleeyey saddex qaybood buu ka dhigay madax iyo laba baallo oo ay ku duusho soo saas ma dadku waa dad caadiga wuxuu ka hadlaya haddana wuxuu ku tusaalaynayaa baallaha shimbiraha iyo iyo surkooda waa tusaale uu raba inuu dadka wax ku fahansiiyo wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa markaad dagaalamaysid oo aad rabtid inaad cadow iska dhicisid cadowgaas meesha uu ka dhaqdhaqaaqayo oo muhimka ahaa laga maagaaye sida cumar uu sameeyo madaxii uu ka maagay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya oon ka qaadanaynaa silcii iyo rafaadkii carabi ay ku jiri jirtay ilaahay nabi moxamed markuu usoo diran ay ka baxeen oy guul gaareen wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa markay muslimiintu guul soo hoyeeyaan madaxweynaha in looga farxiyo la yidhaahdo muslimiintii waa guulaysteen siduu xudayfaba sameeyey wuxuu xadiidku ina tusinayaa mar haddaad dagaalamaysa wakhti ku munaasaba la fiirsadaa ciidanka la baabi'iyo soo ma samayn saxaabada nebiga ay ka barteen sal lyi wasalam wakhti ku munaasaba ugu dambayn xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa muhimku ma aha inaad tahay ruux bulshada dhexdeeda caan ka ahoo meel walba laga yaqaano laakiin muhimaddu waxa weeye ilaahay agtiisa maxaad ka tahay waa sida dersiga cumaruuna baraya weeye ma dhibaysabiyu inaan cumar aqoon laakiin allaa yaqaana imisaa maalinka laga yaabaa inay shahiideen imisaa laga yaaba dhaawac culus inuu soo gaaray oo aan bulshada dhexdooda magac weyn ku lahayn oo la aqoon laakiin ilaahay agtiisa dad wanaagsan ka ah masaladaasaa marka muhima weligaa inaad ku dadaashid ilaahay agtiisa maxaad ka tahay laakiin weligaa ha ku dadaalin dadka agtooda seeka noqon doonta maxay ku yaqaanaan ma lagu arkaa ma lagu yaqaanaa waxba waxaasi kusoo kordhin mayso wuu xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa oo aan ku daraynaa ilaahay inaad wax wanaagsan ka malaysatay waa sabab keeni kara inaad cadowga ka guulaysatay wuu ducaystay rajadeeda iyo niyadeedana wuu qabay ilaahina waa uu hirgeliyey subxaanahu wa tacaala nucmaan ibnu muqari cumar laftirkiisuna sidii islaan la fool dhowrayo buu hawshaa shiinsanayoo tirsanayey ayadana niyo wanaagsan oo uu filanayay waa ku guulaysta wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa imaamka muslimiinta iyo madaxweynaha in la ateeco wixii wanaaga lagu yeelo waa sabab keeni kara ummadu inay guuleysato in asaga laga hor yimaadoo la ictiraadana waa sabab keeni kara ummaddu inay guul daraysato wuxuu xadiidkuna tusinayaa saxaabada nebi moxamed sal alla alyi wasalam qaabkay u jeclaayeen shahaadada waxaan soo marray mid ku haya allaha alla haduuya idhaaf somaynaa soo mar magaciisiyaa garanaya allaha alla hadduu yahay aniya kala dhex geli ninkii yidhi aqram alasadi soomahayn ayib wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa marka la ducaysanayo in la yidhahdo waan idiin ducaynayaaye aamin ii dhahaya inay tahay wax mashruucoo banaan bidacana aysan ku jirin alqisatu athaaniyatu walcishruun qisada labaatan iyo sadko labaad safiinatu waa ninka loo yaqaana safiino waa doon magaciisaa doon la yidhahdaa doon mowlaa rasuulilaahi rasuulka alle kuu xoreeyey ahaa iyo wal asadu asaga libaax ishaysta waa nin saxaabi ah iyo libaax cidle isaga yimid oo ishaystay qisadooda ninkan safiino waxaa loogu bixiye nin aad u xoog badan buu ahaa markay saxaabadu safraan oo socdaal la galo nin kastoo alaabta ku cuslaato wuxuu odhan jira anaa kaa qaadaya kee waxaa laga yaabaa toban nin alaabta i qaadi weyda inuu kaliga tunka u rito marka nebiga wuxuu yidhi doon socotaaba tahayba waagi dambe nin baa u yimid niyownaa isbaranaan rabaa magacaaga ii sheegbi magac waan leeyahay laakiin mid ka fiicanoo nebigu ii bixiyaan haystaaye safiina la yidhahda kii hore faraha ka qaadbi magacaasuu jeclaan jiray rasuulkaa xoreeyey sal alla alih wasalam can muxamed ibni munkadir waxaa laga wariyey anna safiinata ninkii safiina ahaa mowlaa rasuulilaahi rasuulka alle kuu xoreeyey ahaa sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rakibtu waxaan fuulay albaxra baddan dooni la fuulaybi fankasarat way jajabtay safiinatii doontaydii allatii taasoo kuntu aan ahaa fiihaa dhexdeeda mid ku sugan fa rakibtu waxaan fuuloo qabsaday lowxan alwaax oo min alwaaxihaa alwaaxdeedii jajabtay ka mid a bad buuna saaran yahaa ayaan dhab siistay oo qabsada baddii ila soo caarido fa taraxanii wuxuu igu soo tuuray allowxu lowxi alwaaxii fii ajimatin ceelal goofyo ah oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay al asadu libaax si badda aan ugu rafaadsanaa baddii inta ila caariday baa waxaan ku dhex dhacay buu yidhi ceel goof ah ceelka goofkiisa bannaankiisana ceelkaa goofka ah libaax baa joogabi gaajaysan fa aqbala markuu arku isoo qaabilay ilaya xaggayga yuriidunii xaalu i doonaya inuu i cunuu rabaabiy anna isma dhaqdhaqaajin karo intaasaan badda ku soo rafaadsana sakaraad baan haybi fa waxaan ku idhibi yaa abalxaari libaaxi baan waxaan la bilaabay inaan la haasaa woo la sheekaystabi libaaxa soomaynaan soomarin leyf in la yidhaahdo xaanyidara la yidhaahdo magacyaal badan buu leeyaha sideedana arabtu waxay yidhaahdaan kahratu lasmaa'i tadullu al sharafi lmusamaa ila alxayd shaygu inuu magacyo badan leeyahay sharaftiisay ku tusaa waxaan dhiigga caadada ka ahayn dhiigga caadada iyo libaaxba aad bay u magacyo badan yihiin dhiigga caadada laftirkeedu ukumo iyo waxbuu diyaariya waa barako iyo khayr soo marka ma laftirkiisu laakiin aad buu libaaxu u magacyo badany magaciisa waxaa ka mid a ah abulxaari libaaxi baan la hadloo waxaan ku yidhi waryaa abulxaariow horta ma i taqaanaad isoo aadidi ninkaan ahay mawaad garanaysaabaanku yidhi ana anugu mowlaa rasuulilaahi rasuulka alle kuu xoreeyaan haybi sal alla alih wasalam intaa libaaxi markuu maqlay igu soo socday ba'da'a wuxuu hoos u foorariye ra'sahu madaxiisii buy madaxuu laabtay buy wa aqbala waana isoo qaabilay ilaya xaggayga anna god baan ku jiraa kama bixi kara bi rawax baan ah wuxuu iga soo saaray oo igu soo saaray fa wuxuu igu soo saaray igu riixay bimankibihi garabkiisa xataa akhrajanii ilaa uu iga soo saaray min alajamati meeshii luuqahayd aan ku jiray godkii banaanka horta i keenayb wuu iqaado wawadacanii wuxuu i dhigay cala ariiqi waddo meesha taallaybmaraysu idhigayb wahamhama waa hamhaamsadayb xamxamxamxam ayuu yidhi libaaxi fadanantu waxaan maleeyey annahu asagu yuwadicunii inuu isagontinayo u leeyahay macsalaama hadda waddaanku geeya nabadgelyo fa kaana daalika arrinkaasaa wuxuu ahaa aakhira cahdii ogaalkayga kii ugu dambaysay bihi markaasaa isugu kala dambaysayb inuu inmacsalaameyey waddadii baan qaaday waana meel gaarayb xadiidkan waxaa wariyey xaakim dabaraanina filkabiir buu ku wariyey imaamu dahbina wuxuu leeyahay waa xadiis calaa shardi muslima ah wuxuu inoo faa'iideynayaa wuxuu inoo faa'iideyn weli ilaahay haddaad tahayoo karaamo leh ilaahayna aad ku xirantahay tahay ilaahay soo qur-aankiisa kuma oran waman yattaqillaah yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka baqa ilaahay mararka qaarkood wuxuu u diyaarin wax aan lagu aqoonin inay wax badbaadiyaan inay wax halaagaan la yaqaano baa ilaahay badbaado uga dhigaya nebiyullaahi ibraahim baa dab lagu rida ilaahay wuxuu yidhi kuunii bardan wa salaaman dab inuu wax badbaadiya ma lagu yaqaanin lama aqoonin libaax inuu qof bani aadam inta ceel ka soo saaro oo wadageeyo macsalaamo ku yidhahda magaaladii xaggee jirtaaye aad ma lagu yaqaanin waa maya karaamaatul awliyaa weeye marka midaani wax la qariibsada ma aha maxaa lagu gaari karaa ilahay cibaadadiisiiya taqwo iyo saxaan iyo cibaado suuban baa lagu gaari karaa iyo nebiga in la ateeca sala allah aleyh wasalama waxaa cajiiboo karaamooyinkiisa ka mid ah libaax iyo nin luqal carabiya ku hadlay isfahmay riwaayo waxaa jirta ibnu abidunya uu wariyey intuu iqaaday oo i dhigay buu ihorgalay buu markaasaan dabagal anna geesinimadiisaaan la yaabanahay libaax iska dabagal intuu godka osaa saaray haddana sii dabagal markuu cabaaray sii waday buu intay istaago gadaal isoo fiirshay buu markaasaan waxaan u fahmaa inuu leeyahay iska soco markaasaan dhaqaajiyey buu cabaar markaan sii socdaan gadaal usoo fiirshay asagoo madaxaasaa u rucayey buu <laughs> marka macsalamayntii taasaan u fahmay buy waa karaamaatulawliyaa marka ilaahay baa ku karaameeyey subxaana wa tacaala waxaa nebigeennu sheegay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih walaalihim u kaalmayn jiri oo alaabta ka qaadi jiro safiina wuxuu kula baxay soo maanta markuu baahdayna ilahay baa u kaalmeeyey annahu kaana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun marka waa karaamaat lwliyaa alqisau haaliatu wlcushruun qisada saddex iyo labaatanaad abu hurayrata wa abu hurayre iyo wa ummuhu hooyadii waa qiso dhex mari doonta saxaabiga abu hurayre loo yaqaano iyo abu hooyadii can abi kaiirin waxaa laga wariyey kaiir abih yaziid ibna cabdiraxmaan ahaa xadaanii waxaa ii warramay buu yidhi haddaan yaziid ahay abuu hurayrata abu hurayra ii warramay qaala abuu hurayra wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adcuu mid u yeedha ummii hooyaday waan habaari jiray ma aha waan u ducayn jirana ma aha adcu maanta wuxuu ka wadaa waan ugu yeeri jiray hooyaday ilal islaami islaamka hooyadii magaceeda umaymaa loo yaqaanaa umayma abu hureyre hooyadii umayma ibnu subayx bintu subayx baa loo yaqaana wa hiya mushrikatun ayadoo mushrikad ah fa dacawtuhaa waan u yeedhay yowman maalin baan islaamnimada ugu yeedhay fa asmacatnii waxay imaqashiisay fii rasuulilaahi rasuulka alla xaggiisa iga maqashiisay sala allahu calayhi wasalam iyo arrinkiisa maa shay akrahu aan karaahsaday waxaan u dulqaatay iyo waxaan diinta ugu yeeraba maalinkii dambaan ku yidho hooyay diinta islaamka qaado bay nebiga cayday buy sal alla alayhi eray qalbigayga dhaawaca aadna aan uga murugoodo oo cay ah bay nebi maxamed ku sheegtay buy sal alla alayhi wasalam fa ataytu waan u imid rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wal walxaal ana anuguna abkii aan ooyayo muxuu la ooyayaa dilay cay nebigiisa la caaye weliba cidda caydayna ciduu aad ugu dhiiran karanaysanah inuu hooyadii ay tahay adduunyada qof qaraabadaada dulmi kaaga yimid wadulmu dawilqurba ninkii yidhi dadka qaraabada u saaxiibkaa dulmiga kaaga yimaada kuwa kale waa ka daran yahy aad bay markaa hawshaasi ii gubtaan ku ooye qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow innii anugu kuntu waxaan ahaa adcuu mid u yeedha ummii hooyaday ilal islaami islaamkaan ugu yeedhi jiray fata'baa weydiidi jirta kaalay iyo mayaan isku haysan jirna hawshii intii waa soo dhaft calaya dushayda fa dacawtuhaa waan u yeedhay alyowma maantay fa asmacatnii waxay maqashiisay fii fiika fii shaanika adiga arrinkaaga maa hadal akrahu aan karahsado fadcullaaha alla u bari an yahdiya inuu hanuuniyo umma abi hurayrata abii hurayra hooyadii ilaahay islaamka iyo tubta toosan inuu tuso ilaahay nebigiisiiu igu ducee dadka aimada u yimaado waalidkabaa iga xanuunsanay ii ducee yidhaahda ma aragta waa dad ahlu khayra waa kuwan abu hurayraba hooyada igu ducee buu nebi allow leeyahy fa qaala wuxuu yidhi rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu alayhi wasalama allaahuma hdi waxaa cajiib nabi ah. nebi moxamed sala allah aleh wasalam naftiisa uma argoosan jirin adiga maanta haddaan kuu imaadoon ku idhaahdo hebel hooyadii baa ku caayaysayo u duceeyo faatixada umar maanay caayayse waad xir lahayd bangaani baad geyn lahayd laakiin nebi moxamed sala allahu aleyh wasalama way ku caayaysay oo wax aan aad u dhibsadoo caay ahi kuu sheegtay markii la yidhi wuxuu yidhi allaahuma allahayow ihdi hanuuni umma abi hurayrata ila ninkan abu hurayra hooyadii hanuuni qaala wuxuu yidhi fakhrajtu waan soo baxay oo nebiga waa isaga soo tegey sala allahu calayhi wasalama mustabshiran xaalaan ahay mid bishaaraysanayo ku faraxsan bidacwati nebiyillaahi nebi moxamed dacwadiisii sala allahu alayhi wasalama falammaa goortii ji'tu aan imid oo fasirtu aan ahaaday ilalbaabi albaabka mid taagan fa idaa waaba asagoo huwa albaabkii mujaafun mid la xihay u yahay albaabku waa xihan yahayba fa samicatu waa fa samicat waxaa maqashay fa samicat waxay maqashay ummii hooyaday khashfa qadamaya labadayda lugoo shanqartooda ayay maqashay fa qaalat waxay tidhi makaanaka ilza makaanaka meeshaada joog yaa abaa hurayrata abaa hurayrow u sug wa samictu anna waxaan maqlay buu yidhi khad khadkhadata almaa'i biyaha shubankoodii baan maqlay buu yidhi shalalaqdoodiibu show way qubaysanaysaabuu intay islaamtay bay mayranaysaabuu biyo shumaya marka shawwud ku hayaan maqlayaabu qaala wuxuu yidhi fakhtasalat way soo mayratay walabisat labisat waxay soo xiratay dircaha cambuurkeedii wacajilat waay usoo waxay dedejisay can khimaarihaa khimaarkeedii cajilat can khimaarihaa khimaarkeedii ayay u degdegtoo qaadatay fa fataxat markaasay furtay albaaba albaabkii uma qaalat waxay tidhi yaa abaa hurayrata abaa hurayrow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane wa ashhadu waxaan kaloo ka markhaati kacayaa anna muxamada nebi moxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisi inuu yahay qaala wuxuu yidhi farajactu waan soo noqday ilaa rasuulillaahi rasuulkii alla xaggii baan u soo noqday bi sala allahu calayhi wasalama fa ataytu waan u imid hu nebiga walxaal ana anuguna abkii aan ooyaya min alfaraxi farxad darteed in farxad lala ooyi kara halkaasoo kamaad ogaan waa lala ooyaa qaala wuxuu yidhi caliy bnu abi aalib baa waxaa usoo galay nin iyo xaaskiisoo ishaysta oo na kala saar leh marka ilintay qubaysa aad bay u ooyeysa nin meesha fadhiya wa alla waa miskiin yar waa dulmiye kano waxa ilin ka socota sooma jeedid markaas cali wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf kuwii godka kusoo ridayba ayagoo ooyayo ilinta sayriya yimaadeen buu marka qof baa ooyey looma deliishan kara waa laga gardaran yahay iyo waa saxayaa midna asagu laakiin farxad buu la wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow abshir bishaarayso qad istajaaba wuu aqbalay allaahu alla dacwataka baryadaadii wahadaa alla wuu hanuuniyey umma abi hurayrata abuu hurayra hooyadii yaa wa hanuuniya allah alla hanuuniyeyb nebi maxamed adaa hanuuniye muusan ohan sababtoo a nebigu waxba hanuunin kara sal alla alih wasalam hanuun nebigu wuxuu leeyahay ah hanuun hidaayat dilaalati walirshaad oo inuu xaqa kuu bayaamiyo ah laakiin qalbigaaga iimaan in la geliyo ilaahay baa khaas laha ah, subxaana ilaahay waa hanuuniyeybio hooyaday nebiyulaahi moxamed markii loo sheegay faxamid allaaha ilaahay buu mahdiya wa ahnaa wuu ammaanay calayhi calallaahi alla dushi ayuu ammaanay wa qaala wuxuuna yidhi khayran qawlan khayran hadal khayru nebigu ku hadla sal alla alih wasalam qaala abuu hureyra wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulkai allow muraad labaad baan leh awal hooyo u ducee soo soo maysan islaamin muraad labaad buu leeyah rabaa in loo duceeyo udcullaaha alla ii bari an yuxbibanii inuu ijeclaysiiyo ana aniga iyo wa ummi hooyaday ilaa cibaadihi addoommadiisa almu'miniina ee mu'miniinta ah waxaad iigu ducaysaa inaan jeclaado dadka mu'miniinta ah hooyadayna ay noqoto hooyo mu'miniinta jecel wa yuxbibuhum ilaahina uuna jeclaysiiyo ilayna xaggeenna dadka mu'miniintaana aniga hooyaday ayna jeclaadaan qaala wuxuu yidhi abuu hurayra faqaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam allaahuma allahayow xabib jeclaysii cubaydaka addoonyarowgaaga haadaa ee kan ah wuxuu u jeedaa abaa hurayrata hurayra iyo wa ummahu hooyadii ilaa cibaadika addoommadaada xaggooda almu'miniin ee mu'miniinta ah abuu hurayre iyo hooyadii mu'miniinta allaha jeclaysiiyo buu yidhi wa xabib ilaahu jeclaysii ilayhim ayaga xaggoodana almu'miniina dadka mu'miniintaana kuwa abuu hurayre iyo hooyadii jecel allaha ka dhigo abu hureyra wuxuu yidhi famaa khuliqa lama abuurin mu'minun ruux mu'mina oo yasmacu imaqla bii aniga walaa yaraani i arka midna ma jiro ilaa axabanii wuu ijeclaadaabi xadiidkan muslim baa wariyey fii saxiixihi buuna ku wariye bukhaari kitaabkiisa adabulmufradka ah wuxuu u baabaystaa baabu cardi lislaami cala alummi nasraaniyati islaamnimada in loogu yeero loogu baaqo hooyadaadoo kiristaan ah haddii abu hurayra hooyadiisoo gaalada uu islaamka ugu yeedhay adiga hooyadaayo aqoon hayso ku soo koriso wax ku soo bartay noloshaadana waxa way qayb weyn ka ah inaad diinta ilaahay bartid inaad dugsi geysid inaad wax u saxdid inaad cajalada u duubtid maxaa kuu diiday oo khaladka ka saxdid oo wanaagga u saartid xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah dacwada nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama isla markiiba uu yidhi ilaahu hanuuni intaan gurigi intuusan abu hureyra guriga hooyada ku noqon ilahay u aqbalo islaantay waa mucjisooyinkii nabiga qaybo ka mid ah sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya oon ka qaadanaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala barwaaqooyinka iyo nicamka uu ku galay inaad ku mahadiso ku xamdi naqdid nabi maxamed markii qof uu u duceeyey ilaahay soo islaamiyey alxamdu lilaah waa inaad ilahay ku xamdidid wuxuu xadiidku kaloo ina tusinayaa saxaabadu say ugu dadaali jireen inay khalqiga iyo uunka hanuuniyaanoo ay ka saaraan dulumaadka iyo mugdiga nuurka iyo iftaankii towxiidkan ay u saaraan wuxuu xadiidku inoo bidhaamin si kastoo lagugu madax adkaado inaadan marra naxariista ilaahay ka quusan waa ugu yeeray waa ugu yeeray waa ugu yeeray way ka diiday ilaa nebigiisii ay aflagaadaysay ma quusane wuxuu leey nebi moxamed oo u bary ilahay inuu hanuuniyo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey diintaada marka lagu xadgudbo wax laga sheega iyo nebigaaga inaad ka dhidhididood noqotid qof damiir leh oo arrinkaasu u danqayo sida abuu hurayraba hadalka hooyadi uu uga murgoodo uga ooyey xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa haddaad aragti qof abu hurayre jecel iyo hooyadi waa astaan iyo calaamad ku tusinaya inuu ahlul iimaan yahay haddaad aragti dadka wax ka qoray oo wax ka sheega oo meel rag dhan baa kitaaba ka qoray abu hurayre inuu beenlow yahay rag dhan rag dhan meel walba waxay dhigeen inuu yahay nin israa'iiliyaadkiiyo sheeka xariirta wariya oo aan diin lahayn oo aan akhlaaq lahayn waxaan leenahay kuwaasu ayagaan ahlul iimaan ahayn sababtoa ah nebi maxamed baa wuxuu yidhi dadka mu'miniinta abu hureyre kuwa jeclalaha ka dhigo haddaadan abu hureyre jeclayn marka iimaankaaga iimaankaaga waxbaa ka khaldan culummadu xadiidkan waxay qayb ka midi ka qaateen inaad tidhaahday ilaahu dadka ijeclaysii ikhlaaskaaga inaysan dhaawacayn iyo daacadnimadaada abu hureyre muxuu yidhi ilaahay waxaad ka baridaa inuu aniga iyo hooyaday ummaddana jeclaysiiyo soo muuse ma istustus baa maya waa ahlul iimaan ilaahay markuu ummadda ku jeclaysiinayo qabuulka kuu dhex waxay astaan u tahay inuu ilaahay ku jecel yahay uu xadiidku inoo faa'ideeyey haddaad aragtid dad soo islaamaya ku farax sawa xilliga hadda dad baan nicib markay soo islaam kolle hadduu tuugsi bilaabiyaa buleey faraha kaqa inuu yahay muslin tuugsada iyo inuu gaal yahay keeron muslin tuugsada waa dembi tuugsigu soo maaha laakiin waa muslim inuu laakiin gaal noqdaa ka sii daran marka ku farax soo dhowee tawxiidka u qabo adabulmufrad baa bukhaari wuxuu ku sheegay abu hurayra maalin ducaystay markaasuu wuxuu yidhi allaahuma kfir liabii hurayrata waliummii ilaahu aniga abu hurayra iyo hooyada hooyadayaba noo dami dhaaf iyo waliman istakfara lahumaa abu hurayre iyo hooyadii qofkii u duceeyana ilaahu ayagana dembigooda dhaaf muxamed eh, ibnu siriin in la yidhahdo taabiciyaa wuxuu yidhi mar walba abu hureyran u duceeyaabi ilaahu abu hureyre dembigiisa dhaaf waxaana rajaynayaabui ducadii abu hureyre ilah inuu aniga ii aqbalabi leanna asagaa yidhi ilahu qofkii aniga ii dembi dhaaf dalba asagana u dembi dhaaf soo maahayn marka ragna sidaasay ducadiisa u raadin jireen ragna waa beenlow bay yidhaahdeen ayib qisadan yartaan ku gebagabaynaya waa mid yare alqisatu araabicatu walcishruun qisada afar iyo labaatanaad abuu raaficin wa zawjatuhu waa nin abuu raafic la yidhaahda iyo xaaskiisa qiso dhex martay rag ayaga iyo xaasaskooda qisooyinkooda aan soo marray wax ma ka xasuusataan yaa ii sheegi kara kitaabka maalin walba inaan akhriya mi arta idinkana wax laydin weydiin hadda wuxuu ka dambeeyay hawsha waxbaan ka bedelahaya haye abu ulay abuu aliiq iyo xaaskiisii kow nin iyo xaaskii ya khawla binti thaclaba iyo ninkeedii labo weli fari kama qodna julaybiib iyo xaaskiisii soomaynaan soo waa laba qiso aan soo nin iyo xaaskiisa ayib abu sufyaan xaaskiisa maynaan soo waa soo sax waa runtiis khayr allah abu sufyaan iyo xaaskiisa ayadoo shaaribada ku dhegan soomaynaan soo marin waa soo marra abu raafic wa zawjatuhu nin iyo xaaskii kale can caaishata waxaa laga wariyey zawji nebiya nebiga xaaskiisa ahay sala allahu calayh wasalama qaalat waxay atat waxaa timid salmaa gabadha salma la yidhaahdo mawlaatu rasuulillaahi rasuulka alla tuu xoreeyey ahayd aw imra'atu abi raafic abi raafic xaaskiisa ahayd abuu raafici mowlaa rasuulilaahi rasuulka alla kuu xoreeyey ah sal ly waslam abuu raaficna addoon nebigu xoreeyey buu ahaa xaaskiisoo salmaana nebigaa xoreeyey sal ly waslam waa isguursadeen gabadhaasaa waxay u timid ilaa rasuulilahi rasuulka alla sal ly wasalam tasta'dinuhu xaalay idan u weydiisanayso calaa abi raaficin abu raafic dushiisa qad darabaha asagoo garaacay waxa leedahay horta albaabkana iga fur ashtakana waanahayo odayga abuu raafic ahaa waa i tuma waa i garaacay nebi allow ninka iga qabo qaalat waxay tidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi liabii raaficin abii raafic maa laka maxaa adiga ya idinkala galay walahaa ayada yaa abaa raafic war nin ragaa tahay abuu raaficu maxaa gabadha kuu geeyaad ud garaacda qaala wuxuu yidhi tu'diinii way dhibtaa bi yaa rasuulalahi rasuulkii ayana way dhibtay anna waa garaacay faqaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bima maxay aadaytiihi u dhibtay yaa salmaa salmay odaygu waa i dhibtay buu ku yidhi maxaad adigu odaygaaga u dhibta ma gabar raaliyaa noqoti qaalat waxay tiri yaa rasuulallaahi rasuulkii allow waxaan dhibay lama arkee meesha uu dilka ka keenay anaa kuu sheegay iga dhegayso maa aadaytuhu kuma dhibin bishay-in wax shay ah oo dhiban u geystay lama arko walaakinahu asaga abu raafica axdatha weysadaa ka jabtay wa huwa yusalli asagoo tukanayay tiri isagoo salaad ku jiro u taagan baa weysadu ka jabtay markaasuu salaaddii sii watay bay uusan ka bixin fa qultu waxaan ku idhi lahu asaga yaa abaa raaficin raafica bihiyow inna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qad amara wuxuu amray almuslimiina muslimiinta idaa kharaja markuu ka soo baxdo min axadihim ayaga midkood arriixu neefi an yatawada'a inuu weysaystu amraye adigana waa kaa soo baxday salaad kuma jirtee salaadda ka baxo tuko oo soo weysayso faqaama wuu istaagay tir fadarabani wuu igaraaca maxaa afaarahayga iyo neeftayda iyo salaadsiya wadashadayda kaa galay buu ku yidhi beerku ka tuba marka waa garaacay fa jacala rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu bilaaba yadxaku inuu qoslay idinku hadda soo kumid qoslin rasuulkii allah ku qoslay sal alla alih wasalam wa yaquulu wuxuuna lahaa yaa abaa raaficin abaa raaficow innahaa gabadhu lam ta'murka kuma farin ilaa bikhayrin war orod soo weysaysay ku tiri madil bay mutaysata mise bila sharafeed bay mudan taha gabadha gees ka mar buu nebigu sal alla alih wasalam imaamu axmed baa xadiidka wariyay wallahu aclam sala allahu